بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii damu lmaali waljaah damu lmaali waljaah kitaabkaasaan ku dhex jirnay oo alimaam ibnu rajab raximah اllahu tacaala uu ku sharxayey xadiidkii maadi'bani jaa'icaan marka waxaan ku dhex jirnay qaybtii labaad oo ahaa damu اlxirsi cala aljaah madaxtinimada oo lagu dadaalo iyo sida ay u caabaysan tahay ceebteeda ayaynu ka hadlaynay laba qaybood buu noogu kala qaaday musanifka qaybtii koowaad waxay ahayd waa talabu asharafi bilwilaayati wasulطaani walmaal qaybtaasaan weli ku dhex jirnaa waxaan ku dhex jirnay qaybtii ugu dambaysay oo hadalkii cumar bn cumar ibni cabdilcasiis qisadiisii xikaayadeenna lakaga soo wariyey ayaynu ku dhex jirnay qisadaasoo tusinayso maqsadka dadkii muslimiinta madaxda u ahaayee cuduusha ahaa ay lahaayeen inay ahayd qasadka ay ka lahaayeen dadka inay ahayd inay rabbigooda ku xirmaan subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ku xirmaan rabbigooda jeclaadaan ilaahnimadiisana ay u keli yeelaan arrintaas inay yahay ee ayan ahayn tanaafus iyo tartan lagula sameeyo allah cibaadadiisa ilaahnimadiisa macbuudnimadiisa inaan lagula tartamin masaladaasaan ku dhex jirnay marka wuxuu musanifku yidhi falmuxibuuna lilaahi gaayatu maqsadihi min alkhalqi an yuxibu اllaha wayuطiicuuhu wayufriduuhu biاlcubudiyati wاlilaahiya fakayfa man yuzaaximuunahu fii shayin min dalika wuxuu yidhi falmuxibuuna kuwa jecel lilaahi alla kuwa jecel gaayatu maqsadihim qasadkooda yoolkiisa yacni meesha ugu dambayso ay leeyihiin waa maxay min alkhalqi ay makhluuqa ay ka qasadka ay ka leeyihiin haayadeedu waa maxay inay tahay dadkii an yuxibu اllaha ilaahay inay jeclaadaan wa yutiicuuhu ilaahay ay ateecaan wa yufriduuhu bilcubuudiyati cibaadadiina inay keligii u keli yeelaan oo isaga keliya u macbuud yahay walilaahiyati ilaahnimadiina ay u keli yeelaan fakayfa buu yidhi marka sheikha ibnu rajab raximah اllahu sidee buu ahaanayaan kayfa sideebow man yusaaximuunahu kuwa kula tartamo ay man yunaafisuunahu alla kuwa kula tartamayo fii shayin min dalika shay oo arrinta aan soo sheegnay ka mid ahoo ilaahnimadiisii cibaadadiisa kula tartamayo oo asaga in la jeclaado jeclo jecel maaragtay jeclaanayo isaga in la ateeco keligii asaga in maaragtay sidii macbuudkii oo kale iska dhigayahay seebuu buu xaalkiisu noqonayaa weeyaan fa huwa marka dadkaas qofka muxibiga ah ilaahay jecel waxa weeye man fa huwa qofkaas ilaahay jecel oo khalqiga maqsadka uu ka leeyahay inay ilaahay jeclaadaan keliya noqdo oo sida cumar bnu cabdilcasiis oo kale hadda uu nooga soo sheegay weeye fa huwa axadkaasi laa yuriidu dooni maayo min alkhalqi addoommadii oo khalqigii ah kama dalbayo bani aadamkii jazaan walaa shukuura jazana kama dalbayo inay u abaalgudaan wixii uu sameeyo wanaagga ahaa bal inay u abaalgudaan iska daa inuu ka dalbe eh xataa waa mahadsantaha inay dhahaan shukri xataa yani shukran laki inay dhahaan xataa kama dalbaan mana ka doonaya wa inamaa yuriidu qofkaas madaxda ah waxa uu doonayahay waa maxay wa hawaaba camalihi camalkaa oo wanaagga ahee khalqiga oo u qabtay hawaabtiisii ayuu wuxuu ka rajaynayaa min allaahi allow ka rajaynaya cid kaleo wax ka rajaynaya lama arko camalkaa iyo cadaaladda ummadda u sameeyey madaalimta iyo dulmiga oo dadka ka qabtay qofka maaragtay madluumka u gargaaro daalimka u qabtahay maqsadka uu ka leeyahay waxaa waay inuu ilaahay ka raadi noqdo subxaana wa tacaala ma aha inuu ilaahay cibaadadiisii iyo kula tartabo ma aha weyaan kama qaala allahu tacaala sida allaba uu yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati ali cimraan ma kana lbashari an yu'tiyahu llahu اlkitaaba wاlxukma wاlnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaada lii min duuni اllah walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna اlkitaaba wabima kuntum tadrisuun walaa yamurakum an tatakiduu اlmalaa'ikaةa wالnabiyiina arbaaba ayamurkum bاlkufri bacda id antum muslimuun ayadahaas labada aayadooda fii suurati alcimra ku jirto ayuu shiikhu noo soo qaaday wuxuu yidhi maa kaana libasharin yani maa kaanada waxaa weeye maa yenbagii walaa yasixu walaa yastaqiimu wax toosan ma aha suuragalna ma aha wax ansaxayana ma aha libasharin qof bani aadana wax ka ansaxayo ee suuragal xaggiisa ka noqon kartahay ma aha an yu'tiyahu llahu lkitaaba qofka basharka ahoo ilaahay ou siiyey kitaabka uu siiyey an yutiyaahula kitaaba inuu ilaahay kitaab siiyo wlxukma xukmna uu siiyo xukumka hadda waxaa loo jeedaa waa alfahmu lishariica shareecada ilaahayoo la fahmo ayaa laleeyahy alfiqhu fi ddiin ayaa loo jeedaa ilaahay ou siiyo addoon oo alla kitaab ou siiyey alfiqhu fi ddiini wafahmi shariicana ou siiyey wanubuwata nebinimana uu siiyey kama suurowdo basharkaasi yacnii inuu ilaahay inta siiyo uma intaa ka bacdina yaquulu ou yidhaahdo linnaasi dadkii uu ku yidhaahdo loo soo dirayo khayrkii wanaagga uu gaarsiinayay kuunuu cibaadan lii min duuni illaah kuunuu dad yahow ahaada cibaadan addoomo lii aniga addoomo ii noqda min duuni illaahi alla sokadi alla ka sokow aniga addoommo ii noqdo inuu yidhaahda wax ka suuroobaya ma aha marka ambiyadu maxay samayn jireen rusushu maxay samayn jireen dadka wanwanaagsan dadka addoommada waxay ka xoreyn jireen min cibaadati alcibaad in yani addoon la caabudo ayay ka xoreyn jireen waxayna dhihi jireen ilaa cibaadati illaahi waxdahu alla keliya in la caabudo ayay maaragtay ayay gaarsiin jireen dadka way xoreyn jireen dadka inay xoreeyaanoo rabbi keliya ku xiraan ayay maqsadkooda u ahaa weyaan marka suuragal ma aha nebi yani qof basharoo nebinimo iyo kitaab iyo maarata la iskugu daray inuu yidhaahdo dadkii aniga addoomo ii noqda ilaahay ka suko suuragal maaha marka mar hadday ambiyadii wanaagsanayd dadkii ahlu khayrka ahaa rusushii ilaahay ay arintaas aynan marna samaynaynin adigoo madax lagaa dhigay mar keliya lagu magacaabo inaad dadka addoonsato ay addoomma adig kuu noqdaan ay kuu rukuucaan oo kuu sujuudaan kasi wax xun weeyaan arrintaasuu shiikhu u daliisanayaa weya munaafasa wey waa tartan ilaahay subxaana wa tacaala ilahnimadiisa lagula tartamo wey walaakiin yacni inuu yidhaahdo iskaba dhaaf kunuu cibaadan lii min duuni illaahiye yaquulu lahum dadkii wuxuu ku leeyahay kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba o bima kuntum tadrisuun kunuu addoomma ahaada rabbaaniyiina kuwa rabbi loogu loo nisbeeyey noqda kuwa rabbi loo nisbeeyey ilaahay loogu maaragtay rabbaaniyiina noqda maxaa ku noqonaysaa bimaa kuntum ahaanshihiinnii tucallimuuna alkitaaba dadka aad kitaab kitaabkii baraysaan diinkii aad baraysaan sababteeda yacani mar haddaad kitaabkii ilaahay baraysaan yacni wuxuu leeyahay rabbaaniyiin noqda ama haddii kale waxa weeye bimaa kuntum taclamuuna alkitaaba ayana waa la akhriyay bimaa kuntum taclamuuna alkitaaba yacni ahaanshihiinni kuwa kitaabka yaqaana aad tihiin waa qiraa'o labaad wey kitaabkii kuwa garanaya aad tihiin iyo bimaa kuntum ahaanshihiinni tadrusuun kuwa kitaabkii daraasaynayo dadkii baraya aad tihiin sababteeda rabbaaniyiin ku noqda weeyaan marka alrabbaaniyu waxaa la yidhaha rabbaaniyuunta hadda waxaa loo jeedaa culammadu waxay ku fasiraan waa culamaaun caamiluuna yani mansuubuuna ila rabb waxa weeye waa culamo diinkii ku camal falay waxay barteen ku camal falay ilaa markee rabbi loo nisbeeyo la yidhaahdo waa rabbaaniyiin weeyaan rabbaaniyiina weeyaan macnahaas ayaa loo jeedaa weeyaan marka bima kuntum tucallimuuna alkitaaba ay bitacliimikum اnnaasa alkitaaba weeye dadka kitaabkii baraysa wa kuntum tadrusuun wabitadriisikum iyaahu kitaabkiiyaa daraasaynaysaan ood uma idinkana akrinaysaan ummadiina u akrinaysaan idinkoo sidaasa dadku sidaasay yidhaahdaan kunuu rabbaaniyiinay yidhaahdaane ma yidhaahdaan kunuu cibaada lii min duuni illaahi ma yidhaahdaan weyaan walaa yamurakum walaa yamurukumna waa la akriyaa oo racda la godo qiraa'ada kale oo maarata xabs can caasimna walaa yamurakum ayuu akriyaa racda la kordhigo marka qiraa'ada oo walaa yamurukum akriso oo racda la godo waa istinaaf wey walaa yamurukum idin fari maayo hadal bilaabanaya weeyaan ama walaa yamurakum markaan idhaahnana uma yaquuladaas horaan ku cadfaynaa wey uma yaquulu linaasi inuu yidhaahdo walaa yamurakum inuu idin farana suuragal ma aha muxuusan idin faraynin an tatakiduu malaaika malaaigtii inaad ka yeelataan iyo wnabiyiina nebiyaashii inaad ka dhigataan arbaaban rabbiyaalo inaad ka dhigataan rabbi inaad ka dhigataan ambiyadii iyo malaa'igtii ilaahay oo dadka maarata makhluuqi ilaahay abuura ugu khayrka badnaa yaysan idiin ogoleen xataa inaad rabbi ka dhigataan fa kayfa biman duunahu marka cid ka hooseysa marka maba u ogolo weeyaan dadkaas sidaas ma idin farayaan weeyaan walaa ya'murukum idin amri maayo an tattakhiduu yacni nebiga basharkaas idinma amrayo an tattakhiduu lmalaa'ika malaa'igtii inaad ka yeelataan waannabiyiina nebiyaashii aad ka dhigataan arbaaban rabbiyaalo aad ka dhigataan markaasuu rabbi wuxuu yidhi ayamurukum bilkufri gaalnimo miyuu idin amraya inaad ilaahay xaqiisa diidaan miyuu idin amraya basharkaasi bacda id antum muslimuun bacda id antum markaad ahaateen dabadeed muslimuuna dad ilaahay u hogaansama markaad noqoteen dabadeed miyuu kufri iyo gaalnimo idin faraya waa maya weeyaan marka ambiyadu waxay ahaayeen addoommada ilaahay bay waxay ku xiri jireen macbuudkooda ku xiri jireen maqsadka ay lahaayeenna addoommada inay xoroobaan oo addoon inay caabudaan ay ka xoroobaanay alla keliya ay ku xirmaan baa maqsadkoodu ahaa weeya wa qaala sala allahu calayhi waali wasalam rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi laa tudruunii kamaa adrat innasaara almasiixa bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullahi warasuuluh yacni waxa weye xadiidkan wuxuu u keenay sheikha raximah llahu tacaala ibnu rajab wuxuu u keenay yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo yacni rasuul ilaahay ahaayo rabbi uu karaameeyey darajada ugu sarrayso nebigu uu gaaro inay ahayd inuu noqdo addoon ilaahay inuu noqdo cabdullah inuu noqdo iyo adeeguu soo dirsaday markaasuu nebigu diidayaa in lagu xadgudbo oo darajadiisii la dhaafiyo darajadii addoonnimada ahayd in la dhaafiyo oo darajada uusan gaarinoo darajat aluluhiya la gaarsiiyo ayuu diidayaa wey wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa turuunii ha igu xadgudbina yani xuduuddi hay dhaafsiinina hay tallaabinina weya xadkaygii igu sima kamaa adrat الnasaara nimanka nasaarada la yidhaahdo oo kiristaanka ahi sida ay ugu xadgudbeen almasiixa bna maryama masiix oo nabiyulaahi ciisa aho ina maryamo aha siday ugu xadgudbeen aniga ha iigu xadgudbininoo darajadeydii addoonnimada ahayd igu simo weeye lanna nasaaradu nabiyulaahi ciisa way ka saareenoo waxay yidhaahdeen huwa allah asagaa ilaah bay yidhahdeen darajo ilaahay gaarsiiye llah bay yidhaahdeen haaliu halaaa bay yidhaahdeen waxyaalahaasay gaarsiiyeen marka siday ugu xadgudbeen oo kale anigay ha igu xadgudbina markaasuu yidhi innamaa ana anigu waxaan ahay un cabdun addoon baana darajada nabigeenna ou gaaro ugu sarrayso waa inuu addoon ilaahay u noqdo weeyaan allow addoon u ahaa weeyaan marka faquuluu waxaad tiraahdaan marka aniga arrinteeda ka warramaysaan cabdullaahi huwa cabdullah muxamed waa addoon ilaahay weeye dhaha wa rasuuluhu adeegii uu soo dirsaday oo khalqigii inuu xaqi gaarsiiyo usoo diray weeye sidaa iraahda bes wax kale ha ay gaarsiinin marka in nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo makhluuqa ilaahay ugu fadliga badnaa ayaa darajada uu gaara muxuu noqday addoon ilaahay subxaana wa tacaala darajadiisi la dhaafiyo lama ogola marka in bani aadam yacni madaxtinimo qaatay inuu rabbinimo sheegto oo darajatululuhiya ou sheegtahay meesha kumaba sii jirto weeyaan xadiidkaas imaamu albukhaari fii saxiixii buu ku soo saaraa wa imaam addaarimi abu daawuud altayaalisi xadiida cumar bn cumar bn alkhadaab radia allahu canhu oo cabdulahi bn cabaas uu kasoo kasoo wariyey cumar uu ka wariyey weeyaan wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka alle salawaatu llahi wasalaamu alayhi wuxuu ahaa yunkiru inkiri jiray calaa man qof buu ku inkiri jire oo ku diidi jiray laa yataadabu macahu nabiga la jirkiisa aanan ka aadaab dhiganaynin fi lkhitaabi markuu nabiga la hadlayo bi aladabi adabkan oo hadda uu nabigu yidhi yani faquuluu ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluhu qofka aana ka aadaab dhiganaynin ayuu nabigu ku diidi jiray hadalkiisa ku inkiri jiray oo ku radin jiray weyaan kamaa qaala sidoo nabiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam nabiga muxuu yidhi laa taquuluu maa shaaa allah wa shaaa bal quuluu maa shaaa allah uma maa shaaa muxammadun laa taquuluu ha odhanina marka aniga ila hadlaysaan oo ila khitaabaysaan ha dhihina maa shaaa allahu wa muxamadun maa shaa allah ilaahay wuxuu doono yani kaana waa ahaada wey wa shaaa muxamedunna kaana waa ahaada saasoo kale hadhihina taasoo kale muxamed wuxuu doonayna hadhihina maxaa yeele waawdan waawulcadfi baa la yidhaahdaa waxay tusaysaa inay siman yihiin allah iyo muxamed inay siman yihiin haddaa waawga isticmaasho ayay tusinaysaa maa shaa allahu wa shaaa muxamedun baa tiri nebiga marka taa in ilaahay lala simo ayuu diidan yahay wey in ilaahay lala sima buu diidaya saahay odhanina maxaan idhaahnaa marka bal quuluu waxaad tidhaahdaan marka aniga ila hadlaysaan oo arrinkayga ka warramaysaan maa shaaa allaahu alla wuxuu doono uma markaa kabacdina waxaad tidhaahdaan maa shaaa muxamadun maxamed wuxuu doono yacni sida waawda ay yacni ikhtiraanka iyo xiriirka ay u tusto muqaaranada ay u tusayso umada macno kaleba kutusa labada xuruuf alcaiga wey waawga iyo maaragtay yani iyo uma laakiin uma waxay faa'iideysaa atartiib watarakhi baa la yidhaahdaa tartiib iyo tarakhi bay faaideysaa tartiib waxaa weeye inay labadaa shay kala horeeyaan jaaa muxamadun hebe maxamed baa yimi uma caliyu markuu mar dambe yimaadaa le uma caliyun cali baa markaa kadib yimid baad dhihi oo ka dambeeya marka rutbadii uluuhiyadii iyo rutba darajadii oo addoonnimadii ayaad kala saartay marka maa sha allah alla wuxuu doona baa tii ilaah ilaahnimadiisa u daysa uma markaa kabacdi waa taraakhi baa la yidhaha waqti dheer baa udhaxeeya yani mudda dheera udhaxayso maa shaa ah muxamadun muxamed wixii oo doona sidaa ilaahda buliya xadiidkaas imaam axmed iyo abu daauud wariyaan sanadkiisuna waa saxiix weeye xudayfat bnulyamaan ayaana nabiga ka wariyey salawaatu llahi wasalaamu calayh wa qaala marka wuxuu yidhi waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa hadalka odhanaya liman qaala qofkii yiriba wuxuu ku yidhi maa shaa allahu washita qofkii yidhi maa shaa allahu alla wuxuu doono washita adiga nebi maxamedo wixii aad doonto waa ahaadaan wey qofkii sidaa yidhi ayuu nebigu ku yidhi asagoo radinayo ku inkirayo ajcaltanii lilaahi nidda bal maa shaa allahu waxdahu yani nebiga suu u fahma fiiri maa shaa allahu washita wowbuu isticmaalay alla wuxuu doono adna aad doonto markaasuu yidhi ajcaltanii ma waxaad iga yeeshay ninyahow lilaahi alla miyaad iga yani ila iga yeeshay niddan nid fil ah miyaad iga dhigtay weya ajcaltanii lilaahi nidda anniddu waxaa la yidhahdaa alshabiihu wاlmilu baa la yidhaahdaa qofka qofka la midka ah ee maalkiisa oo kale ah ayaa nidka loo jeedaa waxay yidhaahdaan yani nidka waxaa la yidhahdaa qofka adiga kuu dhigmo oo maalan haddaa gurigaan dhisto guribaa adiga dhistay awood ule inuu dumiyo haddii aad maaragtay gurigan dumiso adigana awood ule inuu dhiso soo nin kugu mid maarata adig kugu fila sooma kugu faca saasuu kaloo noqonaya marka mid inaa igala igala mid dhigtaahi ma ilaahay baad ila sintay wey rabbigii macbuudka anigii abuuray miyaad ila simaysaa ajcaltanii ma waxaad i yeeshay anigoo nabi maxameda ah wey lilaahi alla miyaa diddan mid lamida igala dhigtay bal inaad igala dhigta iska daaya qul waxaad tidhaahdaa maa shaaa allahu waxdahu maa shaa allahu alla wuxuu ou doono waxdahu keligii yakaana ahaanaya dheh wuxuu rabbi doono unbaa ahaada sidaa dheh weeyaan xadiidkaas imaam axmed xadiid ibn cabaas weeye waana xadiid sugan oo saxiixa ah hoos sugan weeyaan marka axaadiistaas waxaad ujeedaa iyo aayaadka qur'aanka ah inaysan tusinaynin tanaafus tartan alla macbuudnimadiisii ilaahnimadiisii lagula tartamayo laakiin qofka xariiska riyaasada iyo jaaha ku ihi oo aan hore u soo marnay waxyaala inay dadku u baahdaan oo kale si asaga loo baryo iridiisa loo dhoobto oo kale darajadii ilaahnimo inuu isgaarsiinayo ayuu arintaasu shiikhu adiladan u keenaya weya inay shay madmuuma tahay buu naloo soo sheego markaasuu sheikha ibn rajab alxambali wuxuu yidhi famin huna halkan marka la joogo kaana khulafaau rusuli wa atbaacuhum rusushii ambiyada ilaahay hadda aan ka soo hadalnay dadkii khulafada ka ah khaliifyada ka ah oo ayaga markay yani ilaahay oobsaday dacwadii iyo diinkii khayrka dadka gaarsiinaya madaxda u ahaa weeyaan iyo wa atbaacuhum kuwii maaragtay khulafadaa raacay khulafaa rusuli iyo wa atbaacuhum dadka ayaga raacayo min umaraa'i alcadli dadkii umaradii caadiliinta ahay ka mid ah dadkii madaxda ahaa oo cadliga samaynay iyo wa atbaacihim iyo ayagaas umaradaas caadiliinta ay kuwii raacsanaa wa qudaatihim iyo kuwii qaaliyaasha ahay ayaga raacsanaa waxay ahaayeen laa yadcuuna ilaa tacdiimi nufuusihim ilbatta laa yadcuuna kuwa u yeeraa ma aynan ahayn yani yaysan ugu yeerin annaasa wey dadka uguma yeeraan ilaa tacdiimi nufuusihim naftooda weynaynteeda la weynaya uguma aynan uguma yeeri jirinoo annagaa madax idiin noqonay na weyneeya na qiimeeyo na karaameeya sidaasoo kale ma aynan odhan jirin albattata yani maarata marnaba wey marnaba ma aysan odhanaynin wey marna hadalkaa ma dhihi jirin wey bal maxay samayn jireen tacdiimkii iyo la rabayn allah in la weyneeyey bay dadka codsan jireen bal iska dhaf in ayaga ay codsadaan oo weydiistaan dadkii annaga hana la qiimeeyo hana la weyneeyey inay dhahaane waxa weeyaan ilaa tacdiim illah yani yadcuuna annaasa dadka u yeeri jireen ilaa tacdiim illaahi waxdahu alla keliya weyneyntiisa ayay ugu yeeri jireen wa ifraadihi alla oo keliyeeridiisa loo kali yeelo bilcubudiyati cibaadadii iyo wlilaahiyati ilaahnimadiisii loo keli yeelo waa cibaadadii un weyaan alle cibaadadiisii loo keli yeelo ayay dadka ugu yeeri jire in ilaahay la weyneeyo yani maaratay aan cidna cibaadadiisi waxba loogu darin isaga keliya maarata macbuud oo koonkan ka yahay bay dadka ugu yeeri jireen umaradii qudaadii yani dadkii caadiliinta ahaa atbaacu rusul dadka sidaas bay ahay khulafaa rusul sidaas bay ahaayeen wy marka yani hadday xataa madax noqdaan ayaga in la tacdiimiye ma rabi jirine dadka inay ilaahay ku xiraan ayay jeclaan jireen wey wa minhum waxaa ka mida qudaadii man dad baa ka mid ah kaana ahaa laa yuriidu aanan doonaynin alwilaayata madaxtinimada aanan u dalbi jirin ilaa lilisticaanati bihaa inuu u kaalmays kaalmaysasho ou kaalmaysto bihaa yacni qaadinimadii ou kaalmaysto cala dacwati ila allahi waxdahu ilaahay keligii inuu dadka ugu yeera mooye wax kale aanan ugu yani maaragtay aanan u dooni jirin ayaa ka mid ahaa weya yani qudaadii waxay ahaayeen waxaa ka mid ahaa dadka qudaada ahe khulafadii umaradii caadiliinta ahaay caadiliinta ahaa oo atbaacu rusul iyo maarata khulafaau rusul kuwii raacay ah dad baa ka mid ahaa oo markay doonayaan madaxtinimada dan kale aan ka lahayn dan kale ay ka leeyihiin lama arko ilaa inay dadka dacwada ugu yeeraan bas qayrka inay gaarsiiyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin ninkan qaadiga ah ama maaragtay eh, xaakimka ah ama amiirka ah waxaa laga yaabaa haddii uu khayrka dadka ugu yeero umad badan inay ateecdaba ad dhici karto marka saa darteed bay qaadinimadii ayay marar marka qaarkood ay u qabsan jireen wa kaana bacdu saalixiina fakaana axadu saalixiinu dadkii saalixiinta ahaa mid ka mida ayaa wuxuu ahaa yatawalla alqadaa madaxti qaadinimadii mid maaragtay loo dhiibo qaadin noqdo tawalliyo ayuu noqday oo qaadin laga dhigay wayaquulu marka wuxuu ohan jiray ana atawallaahu liastaciina bihi cala alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar ana anigu atawallaahu waan ka yani madaxtinimadii qaadinimadii ayaan maaragtay tawalinayaa on qaadanayaa wey qaadi baan noqonaya maxaan qaadinimadii u raadinaya u qabsanaya liastaciina bihi inaan ugu kaalmaysto cala almri bilmacruufi dadka macruufka faritaankooda aan farayo iyo wanahyi can ilmunkari munkarka oo ka reebaayo maadaama qaadi hebel waa in la yidhaahdo yani maarata u ka sajriyo munkarkii macruufkana ou faro kaalmaynta inaan taa u kaalmayso darteed ayaan u noqdaabuu dhihi jiray wey laakiin dadka noocaasihi waxay ahaa qaliilu maaha dad aad u yar bay ahayd nin qaadi raadiyo salafkeena waa ka carari jireen radia allahu canhum waardaahum cabdullaahi mubaarag oo kaleeta qisho laga wariya cabdullaahi mubaarag waa taqaanaan aladii jamaca khisaana alkhayri kullah khayr oo dhan baab kastou lahaa nin kulmiye waaye dhahan culamada markay u tarjamaynayaan ninkaas ganacsi buu ku jiri jiray markaasuu dhihi jiray haddaysan shan nin ahaan lahayn ganacsigaan ma galeen buu dhihi jiray marka laba sufyaaniin sufyaan ibnu cuyayne iyo sufyaan thawri yani maaragtay fudayl ibn ciyaad iyo maxamed ibn samaak iyo ibnu culaya raggaas ayaan waxaan sameeyey liajlihim baa tijaaradii ganacsiga u aadi jira o markaasuu khuraasaan inta tago oo soo tijaaraysto ayuu markuu ribix helo ribixa maadaama dadkan muxadiiinta ay ahaayeen xadiidka ku mashquulsanaayeen iyo wuxuu samayn jiray wuxuu ka reeban jiray quudkiisii iyo caruurtiisii iyo ahalkiisa iyo xoogaaga nafaqadii xajka uu ku aadi lahaa ayuu ka reebtaa inta kale shantaa nina u qaybiyaa nin walba kiis buu siiyaa oo maaragtay xoolo ah ayuu u wareejiyaa shantaa nin buu siin jiray saasaan samayn jiru maalintii dambeba markuu tijaarada la yimid ayaa loo sheegay ibnu culaya inuu qaadi noqday ibnu culaya qaadi aqbalay baa la yidhi waa u xanaaqay wixii uu siin jirana waa ka joojiyey ma siinin markuu maqlay maaragtay ibnu culaya markuu maqlay ninkii waxaa yimid maaragtay cabdullaahi mubaarak baa yimid hadda wuxuu ka sugi jiray buu wuxuu siin jira ka sugaaya markuu u tegeyba lama hadlin hoosuu fiiriyey waa ka aamusa markaasuu marka intuu u tegey ka laabtay markuu la hadli waayey ayuu warqad usoo qoro yihi warmiyahow maxaa iska kaa bedelay markaasuu asna warqad u qoro yidhi waagii hore waxaad ahayd nin ilaahay dartiisa iyo dacwada iyo diinka khayrka keliya u shaqeeyo laakiin maanta ad qaadi noqotay waxa waye waa anna waxayga waa kaa joojista buu yidhi waa kaa maaragtay halkaasa noo kala joogaysa ilaa uu markii dambe ibnu curaya ka tanaasulo qaadinimadii oo uu soo aado maaragtay yani maxaa la yidhahdaa iskaga tago marka salafkeenni ridwaanullaahi calayhim qaadinimada waa ka wada carari jireen laakiin nin dhifa ayaa dhici jirtay inuu yidhaahdo waxaan u kaalmaysanayaa dacwadaan u kaalmaysanayaa si khayrkana aan dadka u faro munkarkana aan dadka uga reebo laakiin dad aada u yarbay dadkaasi ahaayeen weyaan walihaada sidaa darteed kaanat irusulu rusushii calayhim asalaam rusushii waxay ahaayeen wa atbaacuhum rususha dadkii raacay waxay ahaayeen yasbiruuna kuwa ku sabro cala aladaa dhibkiibay ku sabri jireen fi dacwati ila allah markay dadka xaqa ugu yeeraan waa la dhibi jiray yacni ma ahan inaan qaadi keliya noqday marka maadaama ha layga baqo keliya ma ahane ayagoon xukun iyo midna haysanin bay dadka khayrka ugu yeeri jireen atbaacu rusul rususha iyo atbaacdoodu markaasay dhibka shacabka iyo dadka raciyada iyo khalqiga ka soo gaaro yay dul u dulqaadan jireen weeyaan kaanat irusul wa atbaacuhum rususha iyo dadkii raacay waxay ahaa yasbiruuna kuwa sabro cala aladaa dhibka kuwa ku sabro fi dacwati ila allah markay dadka diinta ugu yeerayaan markay dadka ugu yeerayaan dhibka dadka xaggooda ka yimaado kuwa ku u dulqaata bay ahaan jireen wayataxamaluuna wayna xambaari jireen fii tanfiidi awaamir illaahi awaamirta alle fulinteeda sababteeda yacni ayay ku qaadan jireen ay ku xambaari jireen min alkhalqi gaayat almashaqa dhibaato midda ugu ugu maaragtay yoolkeeda midda ugu sarrayso ayay taxamuli jireen ay u adkaysan jireen u sabri jireen weeyaan dhibka shacabku ka soo gaaro khalqiga ka soo gaaray xaqa ugu yeeraanna waa ay ku sabri jireen maxaa yeeley waad ogtahay qofka markuu yidhaahdo dacwaan u istaagaya dadkan khayrka faraya munkarkan ka reebaya yani waxa weye dhibaato badan buu la kulmay maanta yani weliba zamankeena kuma sii jirto waad ogtihiin meeshii aad taabataba waxaa arkaysaa marka khayrka markuu faro munkarkii u reebaba daday dhibaysaa ribadii hadduu yidhaahdo waa xaaraam daday dhibaysaa qishkii iyo khiyaanadii dad bay dhibaysaa safku dimaa'i lmuslimiin daday dhibaysaa isqarxintan dadka muslimka laisku dharxi daday dhibaysaa marka dhib badan ayaa qofkii daaciga ahaa soo gaaraya markuu radiyo oo ka hadlo wax walbaba munkarkaas markuu radiyo dhibaato badan ayaa soo gaaraysa weeyaan marka arrimahaas way u sabri jireenoo way dulqaadan jireen ilaahayna qur-aanku wuu noogu sheegay waxaad arkaysaa fii suurati luqmaan markuu luqmaan wiilkiisa la dardaarmayay yaa bunaya aqim isalaata wamur bilmacruufi wanha cani lmunkar buu salaadana og macruufkana far munkarkana reeb markaa in la dhibayo og markaasuu yhi wasbir calaa maa asaabak wixii ku soo gaaro oo dhibaana ku sabir maxaa yeele ina dalika min casmi lumuur arrimaha loo qasday ka mid tahay taasi sabir iyo dulqaad yeelo ambiyadana saas ugu sabri jireen marka way xambaari jireen awaamirta ilaahay fulinteeda la fuliyo ayay khalqiga xaggiisa haayat almashaqa bay ka xambaari jireen wa hum ayagoo saabiruuna kuwa sabraya ah oo dul qaadanayo bal iska dhaaf inay sabraan keliyahe dhibkaasi raaduuna kuwa ku raalli bay ahaayeen bidaalika dhibaatadaa loo gaarsiinaya raalli bayba ku yihiin waa ku sabraya maxaa yeelay maxaa loo dhibaya ilahay dartiisaa loo dhibay soo maa alla daraaddiisaa loo dhibaya raalli bayba ku yihiin in sidaa loo dhibo duaad ayna uleeyihiin markaasuu shiiku tacliiliyo yihi faina almuxiba rubamaa yataladadu bima yusiibuhu min aldaa fii ridaa maxbuubihi faina almuxiba qofka wax jecel oo axad kala jecel rubamaa waxaa la arkaa yataladadu inuu ku macaansado bima yusiibuhu waxa gaaraya dhibka wixii asiibaya oo min aldaa dhibkii ka mid a ah inuuba ku macaansadabaa la arkaa muxuuna ugu macaansanaya fii ridaa maxbuubihi kan uu jeclaa raalli ahaanshihiisa ka raalli noqdo sababteed inuu ugu dulqaato oo maarata ugu macaansadaba bal dhibaatada khalqiga xaggooda ka soo gaaraysaay maxay dadkan ducaadda rusushii iyo atbaacdoodii ay u soo gaartay waa ilaahay dartiisay dadka khayrka ugu yeerayaan munkarkiibay ka reebayaan macruufkiibay farayaan wanaankay dadka u sheegayaan dhibkaa marka khalqiga xaggiisa ka yimaadaa ilahay dartii buu ku soo gaaray allah ay jecel yihiin inta taas ayay marka ku raalli noqonayaan wey lanna qofka adiga jeceshahay wax alla wixii sababtiisa dhib kugu soo gaaro dulqaad baad u yeelanaysaa bal raalli baabad ka noqoni weeyaan qofka raalli buu ka noqonaya wey kamaa kaana cabdilmalik ibn cumar ibn cabdilcasiiz raximah اllahu yaquulu liabiihi fii khilaafatihi kamaa kaana sida ou ahaa yani tusaalo noo keenaya dadka arintaa samayn jiray ayuu hadaladoodii noogu soo guurinay ibn rajabaa noo soo guurinay kama kaana sidii ou ahaa cabdulmalik ibni cumar ibni cabdilcasiis cumar ibni cabdilcasiis ood garanaysaan hadda aan ka soo sheekaynay wiil ou dhalayo cabdilmalik la yidhaahdo xaalkiisa sida uu ahaa raximah llahu tacala ilah naxariistay marka cabdilmaligan cumar ibni cabdilcasiis caruurtiisa buu ka mid ahaa wuxuu ahaa rajul saalix oo wanaagsan aabbihiibuu u kaalmayn jiray wuxuuna ugu kaalmayn jiray cumar bn cabdilcasiis calaa raddi lmadaalimi yani maaragtay in dulmiga dadka loo geysto madaalimtii wixii la dhacay dhibaatadii bani umaya ay geysteen in la celiyo dadkii maarata madluumiinta loo soo celiyo markaasuu wey xuduhu calaa dalika weliba aabbihiisa ku tirtirsiin jiray weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa cabdilmalik wuxuu dhintay aabbihiisoo nool cumar bn cabdilcasiisoo nool buu dhintay marka ninkaa wiil saalix oo wanaagsan oo aabihii u kaalmayn jiray khayrka uu kaalmayn jira u ahaa hadaladiisa marka noo soo guuriye wuxuu yidhi yaquulu mid yidhaahda buu ahaa liabiihi aabihii cumar bn cabdilcasiisa ayuu fii khilaafatihi yani khilaafadiisii markuu aabihii khaliifka ahaa ayuu wuxuu ku dhihi jiray oo odhanayay idaa xaradahu calaa tanfiidi alkhalqi calaa tanfiidi alxaqi wa iqaamati alcadli idaa wakhtigii wiilkii cabdilmelik ahaa xaradahu uu ku tirtirsiinayey aabbihii uu ku tirtirsiinayey ku boorinayey calaa tanfiidi alxaqi wa iqaamati alcadl aabbihiisu ku tirtirsiina ku boorinaya calaa tanfiidi alxaqi xaqii fulintiisii la fuliyo iyo wa iqaamati alcadli cadaaladii istaajinteedii cadligii inuu joojiyo oo ummadda uu insaaf iyo cadli u sameeyo ayaa wiilka aabbihii ku tirtirsiinaya wuxuu yidhi lawadidtu anii khalat bii wa bika alquduur fi llaahi caza wajal asagoo aabbihiis wuxuu leeyahay yaa abati aabbahayow waa cumar bn cabdilcasiis lawadidtu waaan jelaa waxaan jeclaaday anii aniga khalat bii wa bika ani iyo adigaba inay karkarto alquduuru yani digsidii iyo dhariyaashii inay nagu karkaraan fi llaahi caza wajal yani ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtiisa iyo dacwadiisa iyo khayrka aan wadno in yani digsiyada dhexdeedii hilibkeedha ku karsano ay maarata ayaan jeclaadaa buu le dhibka ilaahay nagu soo gaaro inaanu markaa sabar u yeelano wey alla dartii inna loo dhibo ayaanu jeclaanaa macnuhu waa intaas weeyaan aniga adigaba ilaahay dartii inna loo dhibo lanna waxaa la yidhahda cumar bn cabdilcasiis sidaa habeen dhowto ka hadalnay xagga cadliga yani muddadii gaabneeda ou hayay ayuu wuxuu ahaa khulafaa rashidiin mid maaragtay shabaha ayuu noqday ilaa eh, maarata dadku yidhahdaan wuxuu ah kii shanaad oo khamis khulafaa raashidiin ay dhahaan weeyaan aarkaas ibn abi shayba ayaa fi musanaf kusoo saaray musanafkiisa ibn casaakirna taarikha dimashq kusoo saaraa eh, ninka la yidhaahdo abu nucaym min xilyat lwliyaa ayuu shiikhaasna kusoo saaraa weeyaan aarkaas sidaas kusoo saara yaa abati aabbahayow lawadidtu waxaan jeclaaday anii aniga halad inay karkarto bi aniga iyo wabika adigaba aan ugu karkaraan alquduuru dharyihii iyo digsidii filaahi ilaahay sababtiisa caza wajal ilaahay dartii inna loo dhibo oo sidii yani hilib lagu karinayo digsi oo kale aan u karkarno gubanno ilahay dartiina loo dhibo maan jeclaaday buui wa qaala bacdu saalixiina wa qaala bacdu saalixiin yani axadu saalixiin dadkii wan wanaagsanaa mid ka mid a ah ayaa wuxuu yidhi وددت أن جسمي قرد بالمقاريض وأن هذا الحق خلقه كلهم أطاعوا الله عز وجل وددت وحان جعلاذي أن جسمي أنيق جسد كيغ جر كيغ قرد إلا جره لجره لقوقويو بالمقاريض مقاسية لقو جرجر مقاس لقوقويو ayaan jirkaygi xabad xabad loo jaro maqas lagu googooyo ayaan jeclaanaya maxaan u jeclaanay marka wa anna hada alkhalqa markii aniga dhibka isoo gaaro khalqigaana kullahum dhammaantood markii aniga dhibka isoo gaaro ataacu allaha casa wajal inay alaaha ataacaan aniga inuu dhib isoo gaaro oo jirkayga la jarjaro isla markaana dadku sababtaydana ummad badan ay ku badbaado ilaahay allah ay dhammaantood ateecaan waad ogtihi wiilka yarkaa hulaamkii oo nabigu ka sheekeyn jiray fii bani israaiil ummadihii hore dhexdooda kaga warramayay wiilkii yarka ahaayo yacni ninka saaxirkaa loo diray oo saaxirkii markii dambe maaragtay cunto ka wareegay ninkaas ou la kulmay nin caalimahoo zaahid khayrle oo la kulmay kabacdina ou khayr badan tusay kabacdina marka ninkii boqorka ahaa inuu cadaabo oo doono xadiidkii dheeraayo oad garanaysaan aada ogtihiin wiilkii markuu ilaahay gartay oo rabbi macbuud inuu yahay ogaaday boqorkaana uusan ilaahnimada sheegtay inuusan ilaah ahayn ou qiray waa kii yidhi hal la qaado askar inta ku daray maaragtay buur dheer inta la saaro laga tuuro markaasuu yidhi ilaahay iga kaafi ilahay baa badbaadiya dadkii kaloo halaag badda inta la geeyey ha lagu rido dadka ee halaagsaman isagu ilaahay badbaadiye markii dambe uu dili waayo wiilkii mar walbaba soo taagan yaho imaanayo uu dhiman waayo dadkii u ku daran ay baaba'ayaan ayaa wiilku wuxuu u sheegay qaabku u dili lahaa wuxuu yidhi ilaahay dishama rabtaa haa yarkaan daaci rabaa in dadka dhan ay diinta qaataan buu doonaya markaasuu yidhi waxaad samaysaa maalin dadka adiga beledka joogoo dhan isku keen meel bannaan ah dadko dhan iskugu keen qaansadaada fallaartaadii iyo qaansadaada soo qaado ummadoo ku arkaysa adiga inta qabsatid tiir igu xir aniga tiirka markaa igu xirto ummadoo ku arkaysa waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam deh intaa keliya dheh markaa fallaarta igu soo tuur markaasaan dhiman kara laakiin si kale ima dili karti dadka hortooda wuxuu ka yidhi sidiibuu fuliyey wiilkiibuu tiirka ku xihay dadkiibuu iskugu yeehay yani markaasu wuxuu yidhi bismi illaahi rabbi lulaam markaasuu alaartii ku dhuftay alaartii yarkii sidiiba ku dhintay dhabankiisa alaartii ku dhacday markaasuu gacanta saaray sidiiba ku dhintay dadkii meesha joogay oo waa addoommada aniga anaa rabbi idiin ah ow lahaa kelimadii markuu yidhi ayay dhammaantood waxay dhaheen aamanaa birabbi lulaami bay dhaheen waxaan rumaynay wiilkaas rabbigiisii baan rumaynay yidhaahdeen marka naftiisi muxuu u baxshay inay dadku rumeeyaan in ummaddaasi ay kulligood ay ka badbaadaan cadaabka ilaahay ay maaragta dad wanaagsan noqdaan buu u bixiye weeyaan marka shiikhan marka hadalkaas wuxuu leeyahay waxaan jecel aniga jeclahay buu yidhi jirkayga in la jarjaro maqas lagu gooyo lagu jarjaro lagu googooyo si ay khalqiga ilaahay markaas dhibaatada markay ugu dhacdo ayagoon ilaahay ay wada ateecaan dhammaantood ay qaataan hadalkiibaa marka ah, qof dadkii kale culummadii mutaqadimiinta ah y hadalkaa ninkaas wanaagsan uu yidhi yaa loo bandhigay tiibuu noo sheegi marka ibnu baa noo sheegay fa curida qowluhu ninkaa saalixa ah hadalkiisii ayaa la bandhigay oo loo sheegay calaa bacdi almutaqadimiin dadkii horeeyey mid ka mid a ah ayaa la yidhi nin hebel sidaasuu yidhi bal ka warran hadalkaasuu sheegay in jirkayga la jarjaro si dadku ilaahay u raacaan oo rabbi u aeecaan faqaala markaasuu ninkii la weydiiyey oo hadalkii loo bandhigay baa wuxuu yidhi in kaana araada bidalika anasixata lilkhalqi fadaaka waila falaa adri wy in kaana haddou ahaa ninkaasi araada bidalika warkaas mid ula jeedo annasixata lilkhalqi khalqiga ilaahay in loo naseexeeyo oo dadku inay ilaahay ateecaan oo muminiin noqdaan ahlu ay noqdaan haddou ula jeeday waa hadal fiican wey waa macquul ilaa hadduusan ula jeedin falaa adri aniga ma garanayo markaasuu hadalkii ninkan dambe oo maaragtay hadalka loo bandhigay ninkii hadalkiisiibuu la yaabay uma ushiya calayhi markaasaa la daboolay ninka waa miyir daboolmay wey mark waa la miyir daboolmay hadalkii markuu ninka uu ku hadlay ou fasiro yidhi hadduu ilaahay dartii ula jeeday nasiixa lilkhalqi waa wax wanaagsan laakiin hadduu wax kale ula jeeda ma garanayo iyo markiiba miyir daboolmay weeyaan markaasaa ibnu rajab hadalkii noo sii fasiraya wa macnaa haada hadalkan macnihiisu waxaa weeye ana saaxiba haada alqowli ninka hadalkaa yidhi oo saaxibkeeda oo qowlkaas uu ka soo baxay macnihiisu waxaa weeyaan qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa laxada mid milicsaday nusxa alkhalqi khalqiga ilaahay u naseexayntooda ayuu milicsadoo fiiriyey taa waa suuragal buu leeyay inuu arka inuu noqdaa la arkaa washafaqata calayhim iyo inuu ayaga u dhimrinaayo u naxariisanayo raxmad khalqigii inuu fiiriyey il raxmadlana uu ku eegay nusaaxadoodana uu rabo muxuu uga turayaa washafaqata calayhim yacni naxariis iyo turidda uga turayo min cadaab illaahi inuu eegay baa la arkaa buu yidhi oo kolkaa waa axabba uu jeclaaday an yufdiihim dadkii inuu ku furto inuu ka furto min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa inuu kaga furto muxuu kaga furani biadaa nafsihi naftiisa dhibkeeda inuu kaga furto asaga ilaahay dartii loo dhibo oo dhib badan uu kusoo gaaro si markaa naftiisa usoo gaarto ummaddana markaa ay ilaahay rumeeyaan oo cadaabkii aakhare ay ka baxsadaan taa inuu milicsaday waa la arkaa buu yidhi waa suuragal arrinta marka sidaa uu yidhi waqad yakuunu waxaa la arkaa buu leeyahay inuu ahaado waqad yakuunu inuu ahaado baa la arkaa laxada inuu milicsadoo fiiriyey jalaal allah alla weyninkiisa wacadamatahu allow cadamadiisi weynankiisa ou eegay wamaa yastaxiquhu allow waxau mutaystayo min alijlaali walikraami weynayn iyo karaamo ah inuu milicsanayna waa la arkaa waalaacati walmaxaba alla oo la ateeco oo la jeclaado maxabadiisii jacaylkiisii inuu milicsada baa la arkaa oo kolkaa fawada marka uu jeclaaday fawadda uu jeclaaday ana alkhalqa khalqigii ilaahay qaamuu bidaalika arrintaa inay u kacaanoo jalaal allahi wa ikraamahu wاaacata wاlmaxaba inay u istaagaan oo alla ay jecel yihiin oo adeecayaan wain xasala lahu isaga haba u xasilo oo fii nafsihi naftiisa haba ku dhacdo ha u xasishe haayatu darara dhibka meesha ugu dambaysa haayadiisa yoolkeediiba haba gaare khalqigaas inuu u naxariista oo taa jeclaada inay ilaahay adeecaan taa inuu milicsadana waa la arkaa ayuu arrintan oo in khalqiga khayrka lala jeclaado oo naftaada aad ku furato cadaabka ilaahay ayaguna ay ka badbaadaan adna adduunka lagugu dhiba aakharana aada guulaysato ihi huwa mashhadu khawaasi lmuxibiin alcaarifiin huwa midkaasi waa mashhadu khawaasi lmuxibiin dadka rabbi jecel kuwooda khaaska ah kuwooda khaaska ah khullaska ahi mansiladoodii darajadoodii weeye almashhad waxaa loo jeeda waa almansilatu wadaraja mansiladoodii iyo darajadoodii weeyaan alcaarifiina ilaahayda garanaya oo garan aqoon u lahaa weya markaasuu leeyahay wa bimulaaxadatihi ninkan tafsiirka siiyey oo dadka mutaqadimiinta ka ah macnaha fasireeye lamiir daboolay wa bimulaaxadatihi warkaa markuu maaragtay milicsada milicsashadiisaas yaushiya alayhi yughshiya calaa hada arajuli ninkaas lala miyir daboolay alcaarifi billahi ilaahay garanaya subxana wa tacaala qofka ilaahay garanayo yacni meesha uu gaaray wanaagiisii markuu arkay baa lala miyir daboolay buu leeyahy waqad wasafa allahu tacaala allahna wuu tilmaamay sarreeye fii kitaabihi kitaabkiisa qur'aanka ah ayuu wuxuu ku tilmaamay ana almuxibiina kuwa jecel lahu alla kuwa jecel muxibiina lahu kuwa ilaahay jecel subxaana wa tacaala yujaahiduuna inay dadaalaan oy dagaalamaan oo aacada fii sabiili alla jidkiisa ay ku jihaadaan walaa yakhaafuuna aysan ka baqaynin oyna ka cabsanaynin lowmata laa'imin kan dagaalo dagaalkiisana aysan ka baqaynin eedaynta oo qofka eedeeyo dagaalidda oo dagaalo carabka oo ka dagaalo ousan dhag u dhigaynin arrintaas ayuu ilaahayna qur-aanka ku tilmaamay marka wuxuu tilmaamayaa aayadda fii suurati almaa ku jirta ayuu ishaaraya yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasوfa yأتi الlah بqوم يحibهم ويحibuuna أdilaة عlى الmؤminiiن أعiزة عlى الكاfiriin يujaahiduuna fي sabiiل الlah وlaa يhaafuuna lوmaةa lm ayadaas ayuu ishaaraya weyaan ayadaasuu ishaaraya maxaa yidhi ilaahi wuxuu leeyahay dadkii mu'miniinta ahaayo qofkii diinkan ilaahay ka tago iskaga tago ridoobo oo diinkaa ka taga ilaahay uma baahna maxaa maxaa dhacay hebel hadduu tago ilaahay wuxuu wuxuu rabbi u dhibaaye ma jiro cibaadadii ilahay waxba uma dhibi maayo alla wuxuu leeyay addoommo kale addoommahaasoo rabbi uu jecel yahay ayaguna jecel kuwaasoo mu'miniinta u dabacsan gaaladana ku ad adag kuwaasoo ilaahay jidkiisa ku dadaalo ku jihaado oo aanan baqaynin walaa yakhaafuuna lowmata laa'im ilaahay maarata yani shanigiisa iyo diintiisa iyo dacwadiisa iyo khayrka aanan qof dagaalkii uga leexanaynin aana maaran uga cabsanaynin dadka aayadaas ishaaraya wey wa dalika yaquulu bacduhum wa dalika arinkaas ayuu yaquulu bacduhum ayuu oranayaa shucarada qaarkeed ayuu leeyahay waa gabay bayd bayd buu noo keenaya shucaradii qaarkood ayaa hadalkaa macnahaasoo kale ka warramay macnaheedu waxa weeye qofkaa jeceshahay inaad yacni naftaada xataa aada u hurto axadka adiga aad jeceshaad naftaada u hurto cid kastoo kugu dagaashana aadan dhag u dhigin ayuu macnaheediibuu wadaadkaa ka gabiyaa wey wuxuu leeyahay ajidu lmalaamata fii hawaaki ladiidatan xuban lidikrika falyalumni luwamu baytkaa waxaa la yidhaahdaa yani nin la yidhahda abashiis ayaa iska leh la yidhahda maxamed ibn rasiin alkhusaaci ayaa beytkaas iska leh sida eh, ibnu kaiir albidaaya wanihaaya uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay beytkan beyt kalaa ka horeeyey wuxuu leeyahay waqafa alhawaa bi xayu anta falaysa lii mutaqadimu canhu walaa mutaahiru canhu walaa mutaqadimun أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم وأنن قبر جعلوي قبر أو جعلا أي مركة كهر ليا waqafa alhawaa bi cishqigaadii jacaylkaagiibaa wuxuu ijoojiyey xayu anta meesha adiga aad joogto markasta inaa adig ku agtaagnaado aan jeclahay buu le saa gabadha u jeclay falaysa lii marka anay imaba ahaaninba mutaakhirun canhu meesha aad taagan tahay dibdhacan ka dibdhacana iima sugnaanin walaa mutaqadimun kamana hormarayo adigaun baan ku ag buu leey walaa mutaqadimun mana ka maaragtay hore iyo gadaal meel la ka aadi maayo adaan ku ola cishigii halkaa iyo jacaylkiibuu istaajiyo markaasuu wuxuu yidhi wuxuu leeyahay ajidu waxaan helayaa almalaamata dagaalka ay dadku iila dagaalamaan fii hawaaki jacaylkaada ay igula dagaalamaan oo yidhaahdaan war gabadha maxaa u jeceshaha maxaa ku daba dhigay maxaa igula dagaalamayaan yaaban waxaan ka helayaaba dagaalka laftiisii ay dagaalayaan ladiidatan macaansi ka helaya kulaha heblo kahar magacaada markaa heblo kahar markale maxaa u jeceshahay baaba macaasi dareemayaa buui maxaan u dareemayaa xubban jacayl liajli xubbi lidikrika adiga sheegsheegidaada magacaada la sheego jacayl aan jeclahay darteed ayaaman macaasigaa u helaya ee falyalumnii ha i dagaalo alluwamu kuwa dagaalama ha i dagaalo waxay doonaa ha sheegeen ani markasta magacaada la sheego kusii jeclaanaya bas jacayl maa kasii helaya ciddii i dagaalaysa ha dagaasho macnahaasu marka leeyi marka maadaama ninkaa shaacirka ay gabar uu jecel yahay dartii sidaa u yidhi qofka ilaahay jecel subxaana wa tacaala macbuudkiisi rabbigiisii jecel dartii wax u bixiyo dhibka soo gaaro ila ninkan waa lagu dagaalo dadbaxma gabadha kaartid baa laleeyahay ciddii ilaahay dartii kugula dagaalanto jacayl inaad kasii qaadaa la rabaa oo sii jeclaatid baa la doonaya w saasuu ka wadaa w annowc ahaani min alxirsi cala almaali hadda waxaan ka soo baxnay noocii koobaad oo xirsa cala almaal ayaan ka soo baxnay kaasaan ka soo baxnay noocii labaad oo xirsa cala aljaah ah madaxtinimada oo la jeclaado nooceedii labaad lagu mamanaado la doono ayuu kaga warrami wey qismigii hore wuxuu ahaa dalabu sharafi bilwilaayati wasultaani walmaal madaxtinimada ood ku raadiso awood iyo maaragtay wilaaye iyo aad dalabtay iyo xoolay aad ku doontay buu ahaa kan waxa weeyaan qismigii labaad wey waayo alqismu athani qeybta labaad ila qeybtii koobaad waa ka soo baxnay qeybtii labaad waxa weeye alabu sharafi madaxtinimadiioo la raadiya sharafkii waalculuwi sarayntii cala annaasi dadka aad ka kor marto aad dalabto maxaad ku raadinaysaa bilumuuri diiniya arrimo diin diinta inaad dadka kaga sara arrin diineed kaalcilmi cilmi adiga aad leedahay inaad dadka kaga sara waalcamali cibaado badan oo aad samaysato oo camal badanoo aad samaysato inaad dadka kaga sare marto wa zuhdi zaahidnimo oo aad zuhdi adduunkaan ka tegi hebel adduunba ma raba la yidhaahdo arrintaas weeye midda labaadna tii hore wuxuuna dhihi doonaa tanaaba ka khatarsanba tanaa ka khatarsan tii hore maxay ahayd yani maaldoon iyo waxaad raadinaysa maaragtay madax ummadda u noqo iyo halagaa adiga keliga ha laguu sacabtumo halagu ha lagu dabagalo amarkaada iyo nahyigaaga hala qaato ayay ahayd tan arrimo diineed baaba lagu raadinaa madaxtinimadii weya alqismu athani qeybta labaad dalabu sharafi madaxtinimadii la raadiyey iyo walculuwi cala annaasi dadka oo laga kor noqdo la raadiyo madax loo noqdo bilumuuri diiniyati arrimihii diintana lagu raadiyo kalcilmi cilmi baa ku raadisay waalcamali camal iyo cibaado badana ku raadisay wazuhdi baad ku raadisay adduunyadii ood nacdo ood ka tagto arrimahaasaad ku raadisay arrimo diineed ah weeyaan markaasuu yihi fahaadaa midkani yaa afxashu ka foolxumo badan min alawali kii hore ka foolxumo badan wa aqbaxu kana xun kana aad uga xun weeyaan wa ashaddu fasaadan xagga fasaadkana isagaa darnaasho badan iyo wa khataran khatartaba kanaa ka darnaasho badan khatartiisa adduun iyo aakharaba soo gaarayso in arrimo adduunyo aad ku raadiso madaxtinimo arrimo diineed aa madaxtinimo ku raadiso iyo ummadda inaad kaga sara marto tanaa kasii khatar badan wey adduunkaada iyo akhirada kaga badan wey maxaa yeelay wuxuu leeyahay cilmiga iyo camalka iyo zuhdiga ilaahay baa darajo looga raadsadaa ee adduunyo laguma danto adduun laguma raadiyo marka arintaas khatarteedii buu tilmaamaya fa ina alcilma cilmiga iyo walcamala camalkii oo camalkii saalixa ahay oo samaysanaysay waa soom badan yahay waa cibaado badan yahay salaatuleylu tukada waa sadaqo badan yahay wahaakada wax badanada iyo wazuhda zuhdigii oo adduunkanba aad ka tagto iskaga jeesato nin adduunba ujeeda aadan ahayn arrimahaas saddexda ahi inamaa yulabu waxaa lagu doonaa bihi arinkaasi maa cinda allah ilahay agtiis wixii ahda lagu raadsa jannada ilahay lagu doonaa wey oo min adarajaati alculaa darajooyinkii sarreeyee rabbi lagaga raadsada wanaciimi almuqiimi nicmadii daa'imka ahaydee muqiimkeed weliga jiraysay waa jannadii alle ayaa rabbi lagaga raadsadaa iyo walqurbi minhu alla loogu dhowaaday iyo wazulfa ladayhi ilaahay agtiisa loo dhawaado qurbi waa isku macno weeyaan wazulfa ladayhi ilaahay loogu dhawaado agtiisa loo dhawaado ayaa lagu doonaa ee adduunye laguma raadiye weeyaan qaala thawriyu raximah llahu sufyaan thawri ayaa wuxuu leeyahay inamaa fudila alcilmu لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء سفيان الثوري رحمه الله تعالى wuxuu leeyahay فضل العلم cilmigii waa la fadilay oo wixii ka soo haraa laga saro mariyey oo laga fadilay maxaa loogu fadilay liannahu yutaqaa bihi cilmigiibaa lagu dhowrsadaa oo looga baqaa allahu alla looga baqaa mar hadda ilaahay cabsidiisa waxa ku gaarsiinay cilmi yihiin cilmigaa marka loo jeedo waa cilmu lkitaabi wasunna cilmu shariica baa loo jeeda waa isagaa la fadilay maxaa lagu fadilay cabsida ilahay buu ku gaarsiinaya allah looga baqaa wey wa ilaa haddaysan cabsi ilaahay la jirin cilmigii oo adduunye ku doono ay noqoto cilmi baan bartay caalim hebel ha lagu yidhaaho cilmi baan bartay yani maaragtay xoolo ku raadso cilmi baan bartay yani sheikh hebel ha lagu yidhaahdo maqsadkaada hadduu sidaa noqdaa kaana ka saa'ir alashyaai arrimaha cilmigii ka soo haray oo kalebuu la mid noqonaya wy waxaad baratay cilmiga diiniga aad baratay cilmiga aa baratay adoo ganacsi bartay iyo adoo maaragtay handase bartay iyo dhismaha iyo injineer noqdoon bay la mid tahay maciishadaada adduunka ku raadsanaysaa soo ma aqara waxba ku heli mayso ma ujeedaa marka taasoo kale unbay la mid noqonaysaa buu leeyahy marka aarkan abu nacaym wuxuu ku soo saaraa xilyat lwliya ayuu ku soo saaraa weya sheikha marka ibn rajab yani wuxuu leeyahay cunwaankan aynoo dhigin طalab اlcilmi lidunya calaa noocayni adduunka oo la dalbo yani maarata adduunkaoo cilmi lagu dalbaa cilmigo adduunye lagu raadsado culuum shariica w cilmu kitaab wasunna adduunye inaad ku doonatahay baa laba nooc buu leeyahay nooca koobaad marka waxa weeyaan wuu noo keeni wuxuu leeyahay faidaa uliba haddii la doono yani haddii la doono bishayin carad addunya alfaani adduuniyadaan tegayso caradkeeda iyo berberkeeda iyo dhaldhalaalkeeda yani haddii lagu raadiya buu leeyahay fahuwa aydan ala fahuwa aydan nawcaani isaguna laba nooc buu noqonaya axaduhumaa midkood waa maxay annoocu lawal wey wuxuu noqonayaa kan koobaad an yutlaba bihi lmaalu in xoolo lagu doono xoolaad ku raadisay cilmi baa baratay inaad xoolo ku heshaad rabtaa cilmigaadi ad an yuطlaba bihi اlmaal in xoolo lagu doono oo adduunkii cilmigii inaad xoolo ku raadsataad u baranaysayba maanta zamankeenna inta badanna saasay u badan tahay ilaa ilahay qofka u naxariista mooye dad badan ay culumta waxay u baranayaan aad ku noolaatad keliya aad maaragtay adduunya iyo xoolo ku heshi ayay u baranayaan marka in maal lagu doono waa ka koobaad wey fa haadaa midkanuu yidhi nawcun min alxirsi cala almaali kii aan soo marnay oo alxirsa cala almaala ah noociisii weeyaan noocii hore aan usoo marnay ayuu la mid yahay weeyaan iyo wa talabuhu min alxirsi cala almaali weeyaan iyo wa talabihi bilasbaab almuxarama iyo doonistiisiio wadda xaaraama lagu doono oo kale la mid tahay buu leey cilmigaada markaad ku darabto adduun keliyaan ku raadsana aad tidhaahdo inaan ku noolaada basaan rabaa ee ku dhaqan iyo ilaahay kuu dhoweeye iyo alla kacabsi iyo aadan u baranin arrintaas waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay yacni noocii hore aan usoo marnay ee aad u xumaa labadii nooc ugu horreysay alxirsu cala almaal ayuu ka mid yahay weeye wa fii haada arrintan oo in cilmigii loo barto adduuniya doon loo bartahay yo jaa alxadiidu can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku yimid uu rasuulku yidhi man tacallama cilma mima yubtagaa bihi wajhu اllahi laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi carad اdunya lam yajid carfa اljannati ywma alqiyaama yani riixaha wuxuu yidhi man tacallama qofkii barto rasuulka odhanaya calayhi salaatu wasalaam cilman cilmi qofkii barto cilmigaasoo mima kii ka mid ah yubtagaa bihi wajh ullah alla wejigiisa lagu doono oo lagu dalbo cilmiga ilaahay kuu dhoweynaya alla keliya lagu looga cabsado ridaha ilaahay lagu raadsado keliya qofka bartaa markuu baranayana laa yatacallamuhu aanan u baranin wax kale aanan u baranin ilaa liyusiiba inuu helo bihi cilmiga inuu ku asiibo ku helo mooye carda dunya adduunyadan xoolaheedii inuu ku helo maal inuu ku helo mooye wax kale iyo dhaldhalalka adduunka mooye wax kale aanan u baranaynin qofka noocaasi lam yajid ma helo carfa aljannati jannada udeegeeda yowma alqiyaamati carafteeda ma helo yacni yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ma helayo yacni riixaha baa loo jeeda udeegeedii carafteedii haddousan qofka jannada riixdeeda nabigu muxuu yihi waina riixahaa la yuujadu min masiirati kada wa kada shan boqol oo sano meel loo socdo ayaa odeegeeda kaasoo gaaraya carabteedii ayaad ka helaysa qofka aan carafta helin yani inuu galaba iska daa marka caraftiiba arki maayo inuu janno galaba iska daa carafteedii xataa arki maayo weeyaan qofkaas marka maxaa la rabaa cilmiga in loo barto ilaahay daraaddii inaa u barato cilmiga inaa u barato inaa adiga ku dhaqanto ridaha ilaahay aa ku heshay subxaana wa tacaala cilmigii inaad u barato cadaabka ilahay inaad kaga badbaado jannada ilahay aad ku hesho inaad u baratid baa la rabaa weya xadiidka sanadkiisu waa xasan weeyaan wuxuu yidhi yaa soo saaray kharajahu limaamu axmed imaam axmed baa xadiidkan soo saaray fii musnadihi ayuu ku soo saaray wa abu daawuuda wabnu maaja abu daawuud ibn maajahna sunankooda ayay ku soo saareen wabnu xibbaana fii saxiixihi ibn xibbaanna saxiixiisu kusoo kusoo saaray min xadiii abi hurayraa radi allahu canhu xadiidka abi hurayrana ayaa nabiga ka wariyay can nabi sal alay wasalam ayuu ka warinaya marka xadiidka sanadkiisu waa sanad saxiixa weeyaan arintaas qofka ilaahay cidaan maarata u baranin ilaahay darti aan cilmiga u baranin jannada ilaahay inuu galo iskaba daaye xataa odeegeeda iyo carafteeda ma soo gaarto weyan shiikhu marka noo fasiro wuxuu yidhi wasababu haada xadiidkaas macnihiisu noo fasiraya sababtiisu waxaa weeye wallahu aclam ilaahay baa xaqiiqada garanaya cilmigeeda garanaye ana fi dunyaa adduunka dhexdiisa waxaa ku sugan jannatun jannaa ku sugan jannadoo mucajalatun lasoo dedejiyey adduunka janno deg deg ah laloo soo dedejiyey ayaa noo taallo ayaa adduunka ku sugan jannadaas waa maxay wahiya macrifat اllahi wamaxabatuhu wاlunsu bihi washawqu ila liqaa'ihi wakhashyatuhu waطaacatuh yani waxa weeyaan macrifat اllahi ilaahay barashadiisa inaan rabbi barano waa janno wey macrifo ilahay inaa u yeelatay wa maxabatuhu ilaahay jacaylkiisa oo rabbigeena aan jeclaano walunsu bihi ilaahay waheshigiisa aan weheshano washawku ilaa liqaa'ihi la kulankiisa aan u hilowno oo aan jeclaano wa khashyatuhu alle intaan adduunka joogno aynu ka baqno wa aacatuhu rabbi on aeecnaa arrimahaas waa janna mucajala waa janno lasoo dedejiye wey waalcilmu naaficu cilmigii wax tarayay saaxibkiisa anfacayeyna yadullu calaa dalika arrintaasu ku tusaya arrinka ayuu kutusay cilmiga naaficaana inay janno mucajalo tahay ayuu cilmiga naafica saaxibkiisa u tusaa weeyaan faman dallahu qofkii ou tuso cilmuhu cilmigiisa ou tuso calaa dukhuuli hadihi aljannati almucajalati jannadan lasoo dedejiyey gelitaankeeda qofkii cilmigiisa ou tuso fi dunya adduunka lagu soo dedejiyey dakhala aljanata fi laakhira jannada aakhara ayuu galaa weeyaan qofkii adduunka cilmigiisaas naafica jannadan uu tuso rabbigiisa jeclaaday oo intaa sifaadoo dhan la yimid wuxuu sabab ugu noqdaa jannadii aakhare inuu galo ayuu jannada ilaahay buu gelaya waman lam yashumma qofka aanan urinin raa'ixatahaa jannadaas oo jannadaa adduunyada lagu soo dejiyey lagu soo dedejiya jannat lmucajala hadda ka soo hadalnay udeegeedu qofka aanan urinin ousan u soo carfin lam yashumma ma carfiyo raa'ixata aljannati fi alaakhira janno aakhirada markii la gaaro aakhira yowm alaakhira jannadeeda mataa ma carfiyo msmaart uma soo carafto wey walihaada buu kaana ahaaday ashadda annaasi dadka kan ugu darnaashaha badan cadaaban xagga cadaabka fi laakhirati maalinta qiyaamaha dadka ugu cadaabka kulul ayaa wuxuu ahaaday caalimun lam yanfachu llahu bicilmihi caalim ousan lam yanfachu llahu ilaahay waxba ku anficin bicilmihi cilmigiisa uusan ku anficin ayuu marka wuxuu ishaarayaa xadiidka hadda noo soo hormaray ayuu ishaaraya weyaan xadiidka noo soo hormaro ishaaraya saddexdii nabiga uu sheeguu ka mid yahay fii saxiixi muslim uu ku sheegay naarta kuwa ugu horeeyo lagu huriyo waa saddex qof weeyaan kan koobaad waxaa weeye shiikhuna wuu noo keeni doona xadiidkaasi qof caalimu cilmigiisa ku camal falay kan labaad waxaa weeye mid mujaahidaho ha lagu ammaano ha lagu faanayo beesi baa ta halagu yidhaha u jihaaday kan saddexaad waxaa weeye mid xoolo deeqsi o dadku ha ku ammaanaan xoolihiisa ku dhiibay saddexdaasba in adduunka lagu ammaanay jeclaadeen adduunkaa darajadooda lagu sii aakharana arki maayaan naarta dadka ugu horeeyo ee lagu ridaye ayay ka mid noqonayaan marka xadiidkaasuu ishaaraya wadaadada waa kuwii dhihi jira wacaalimun bicilmihi lam yacmalan mucadabun qabla cubaadi lwathani bay dhihi jireen caalimka aan cilmigiisa ku camal farin intaanan ah maaragtay kuwa sanamka caabuda la cadaabi ayagaa lagu hormariyaa xadiikaasi ay ishaarayaan wey markaasuu yihi wahuwa axadkan oon cilmigiisa ku camal falin min ashadd الnaasi dadka kon ugu darnaashaha badan wey xasratan yowma alqiyaama xasratan qoomamo iyo shallayta yowma alqiyaamati maalintii qiyaama kaana macahu waxaa ahaa yani maciisa ou lahaa aalatun aalo qalab buu haystay yatawasalu biha ou ku gaaro ilaa darajaati lacla cilmigii naafica cilmiguu haystay oo darajooyinkii sare uu ku gaari laha iyo wa arfaci maqaamaati maqaamaha darajooyinka meesha ugu sarrayso falam yastacmilha laakiin ma uunan camal falin kuma camal falin nicmadii ma uusan adeegsanin aaladii ilaa fi tawasuli inuu ku gaaro mooye ilaa akhasi lumuuri arrimaha midda ugu hoosaynta badan wa adnaaha ugu liidashada badan wa axqariha ugu xaqiirnimada badan ayuu ku raadiyey waa adduunyo weeyaan adduunuu cilmigiisa ku doona la raba darajaad sare inuu ku raadsado fahuwa marka qofki wuxuu la mid yahay waxa weeye kaman qof buu la mid yahay kaana macahu yani haystay maciisa ou ahaayo haystay jawaahiru nafiisa jawhar oo qaali ahoo nafiisa qof haystayo laha qiimatu qiimana lahayd jawharta waa yani dhagxantan kariimada aada u qiimaha badan qof haystoo kaloo la mid aha oo fa baacahaa jawaahirtii gaday bibacaratin digo xoolaad ku iibsaday aw bishayin mustaqdarin ama shay la nacabiyoo la qurunsado oo laa yantaficu bihi oosan ku intiaacayn waxba ku taraynin qofku iibsado kale oo lamid yahay marka cilmigaadi naafaca ahaa aadan ilaahay u adeegsanin ribihiisii ee adduunyaha a ku doonato adoo jawaahir haysta dahab haysto oo ku gatay diga ari diga xoolaad iyo maarata ku iibsaday oo kale ama shay quruna ayuu la mid yahay wey fa haadaa midkani wuxuu leeyahay xaalu man qof xaalkii weeye yatlubu dunya adduunka ku raadiyo bicilmihi cilmigiisa ku raadsanayo adduunya cilmiga isku raadinay wa aqbaxu min dalika kaa waxa kasii xun buu leeya weyba kaa waxa kasii xun man yatlubuhaa qofka adduunyadii ku dalbo yani man yatlubuhaa qofka adduunkii ku dalbayo biidhaari zuhdi fiiha zaahidnimo muujinteed oo zaahid iyo adduunka inuusan rabin u muujinayo markaasuu yihi faina dalika arrinkaasi khidaacun wa khiyaano wa khadiico oo maaragtay qabiixun xun jiddan aada u xun weeyaan marka taa waa khiyaano oo aada u xun weeye marka cilmiga qofka markuu barto waa inuu ilaahay ridadiisa ku raadiyo adduuniya inuusan ku raadsanin shay xaqiira qofku doonta buu noqonaya wey hada bilahi towfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamed